alxamdu lilahi rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala aali muxamed waslama tasliima eh, waxaynu ku soo jiray kitaabu lcilmi oo ka mida ah riyaad saalixiinka ayaynu ku jiray waxaynu ka bilaabaynaa xadiiska kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo sagaashan wa can sahli bni sacdin radia allaahu canhu eh, bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen sahli bni sacdin saxaabiga la yidhaahdo sahli bni sacdin asaacidi kunyadiisuna abulcabaas ahayd waxaynu soo sheegnay laba saxaabi ayaa abulcabaas lagu kuniyeyn jiray labadaas saxaabi waa cabdulahi bnu cabbaas iyo sahli bnu sacdin lama oga cid kaleoo saxaabada ka mida oo kunyadiisu abulcabaas ay ahayd oo aan labada ahayn ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala licaliyin wuxuu markaa sahl sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi licaliyin caliy bna abi aalib inuu ku yidhi radia allaahu canh fawallaahi allah baan ku dhaartee laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam laan yahdiya allaahu inuu allah hanuuniyo li'an ha odhanin dadka qaarkood waxay ugu dhawaaqaan inay yidhahdaan li'an li'anna ma saxna waa la'an weeye fawallaahi allah baan ku dhaartee laan yahdiya allaahu bika ay la hidaayatullaahi bika rajulan waaxidan hanuuninta allah hanuuniyo bika sababtaada ku hanuuniyo rajulan nin waaxidan keliya uu ku hanuuniyaa khayrun laka waxay kaaga khayr badan tahay min xumri nacam geela kiisa cascas bay kaaga khayr badan tahay xumri nicam ha odhan waa xumri nacam nuunku waa kordhigan yihi waa geela kiisa cascas annacam waa nicmoolayda khaas ahaanna geela waa loo isticmaala nacamu washaau yani shicir bay ku jirta marka nacam waxaa loo jeedaa bimacnaa alibil alibil alxumru ayaa macnuhu u dhacaya waana min baabi idaafati asifati ila almawsuuf sifadii baa la idaafaynaya oo loo idaafaynaya la sifeeyihii muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa inuu ruuxu sabab u noqdo hanuunka cidi hanuuntaa inay tahay wax aad u fadli badan inay tahay oo yacni ruuxaasi marka uu sababtaada ku hanuuno ilaahay dartiina aad uga jeeday hanuunkaa waxa khayrka uu ku sameeyo in la mida laguu qoraya marka waxaanad camalkaaga ku gaari karin ayaa dadka wax sheegooda ku gaadhi kartaa yacni dadkii aad wax u sheegto haddaad ilaahay dartii ugu sheegayso waayo saynu arki doonno man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabicahu darsiga gudihiisaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala ciddii hanuun cid ugu yeedha waxaa u sugnaanaya xagga ajarka cidda isaga raacday ee markaa waxa weeye yeedhitaanka uu khayrka ugu yeedhay khayrkii ku sameeyo uu sabab ugu ahaa ajarrada loo qoro ajar la mida isagana loo qoraya waxaana soo gelaya ilaa yowmi alqiyaama ciddii markaas sabab uu ku leeyahay hidaayadiisa ama khayr tusintiisa ama khayru tilmaamidiisa uu sabab ku leeyahay oo dhan baa soo gelaya marka carabtu waxay aad u jeclaayeen geelay aad u jeclaayeen geelay aayaadka u jeclaayeen baa loogu tusaaliyey waa taqriib ilal afhaam fahamkaa lagu soo dhowaynaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yacni shay yar oo camalka aakhira ahi wuxuu ka khayr badan yahay adduunyadao dhan addunya kulluha laakiin maadaama markaa dadkii yacni ashyaa adduunyada ka midi la sii qiimo badan tahay aragga ay arkayaan daraaddeed ayaa ashyaadii ay jeclaayeen ay yaqaaneen baa loogu tusaalaynayaa wa ilaa shay kastoo khayri iska daa geelo keliya ee yacni adduunyao dhan buu ka khayr badan yahay adduunyao dhan ayuu ka khayr badan yahay marka misaalka la sheegay waa min baabi altaqriibi ila alafhaam in fahmada lagu soo dhowaynaayo fahamka loogu soo dhowaynayo ayaa laga qaadanaya carabtuna geela casaas bay aad u jeclaayeen soomaalidu waxay iyagu jeclaayeen geela nooca ay yidhaahdaan dayrcadkay yidhaahdaan noocaasay aad u jeclaayeen kii beenawaaskee faanayay waa kii annagoo labaatan oo labaatan qaalmood wadana ayaa taydu ahayd buuri laakiin waxaa laga yaabaa cimilada xaggeeda ay ku noolaayeen inuu noocaasi u sii fiicnaabaa suuragal ah oo nooc cascas yani marka uu noocaasi ugu sii qiimo badnaa yani cimiladooda siduu marka ula qabsanayay calaa kulli xaal xadiiskan waxaa laga qaadanaya boorrin la boorinaayo dadka in khayr loogu yeedho oo khayr marka waxa weeye loo horseedo oo marka hanuunintooda lagu dadaalo wuxuuna noqonayaa qaar waxa weeye waxa sabab ugu noqon karaa asalka islaamnimada isagoo gaalnimo ku sugan ruuxi in looga yeedho oo lagu soo hanuuniyo ruuxna waxay sabab ugu noqon kartaa isagoo macaasi iyo fisqi ku sugan in waxa weeye markaa taacaadkii loogu yeedho oo nooc markaa hidaaya khaasa dee ula yimaado noocna wuxuu noqon karaa isagoo bidca ku sugan in bidcadii looga yeedho oo sunnada lagu hanuuniyo oo taasina hidaaya khaasa ay noqoto hidaayada dhammayska tiranna waxay tahay isagoo gaalnimo ku jira in gaalnimadii looga yeedho oo islaamnimada loogu yeedho oo uu sababtiisa ku islaamo sababtiisa uu ku islaamo hadduu markaa wax sii baro oo yacni markaa sunnadii iyo taacadii iyo waajibaadkii siduu u gudanayey iyo ictiqaadkii saxda ahaa iyo uu taa sii barana waxay noqonaysaa hidaayadii inay dhammaystirantay noqonaysa rajulan waaxidan waaxidan waxaa loogu qaydayaa si aan loogu qaadan rajulan in jinsi looga jeedo oo aan loo moodin in laga tilmaamaayo inuu markaa rag badan hanuuniyo inay ku rumoobi karto si laynoogu faa'iideeyo shakhsiga keliya la hanuuniyo ayaa fadli weyn lagu helayaa hadday ka sii badan yihiinna fadligu waa ka sii badanaya marka waaxidanta waxaa laynagu baraarujinayaa inaan rajulan looga jeedin jinsi ila isagoo isimku nakira aba waa dhacdaa in jinsi looga jeedo fii jannaatin wa nahar jinsigu waa u dhici karaa isagoo mucarafa iyo isagoo munakara mid walba mid walbana qur-aanka waa ugu soo aroortay isagoo markaa nakira ah haddana macno jinsi loo jeedana waxaa ka mida ah aayadda suurat alqamar fii jannaatin wa nahar yacnii nahar al haddana waxaynu ogsoonnahay anhaarta jannadu iyo durdurrada jannadu inay badan yihiin oo yacni markaa badiba laynoo sheego iyagoo markaa jamaca laynoo sheego tajri min taxtiha alanhaar alanhaar wakhtiyada qaarkoodna la tafsiiliyo afar nooc oo markaa durdurro ah laynoogu sheegay fii suurati muxamed laynoogu sheegay marka waxa weeye si aan loo moodin in jinsi laga tilmaamaayo oo jinsu rajul inuu hanuuniyo in laga tilmaamaayo in midka keliya fadliga lagu helayo ayaa markaa xadiisku faa'iidaynaya saasaa waaxidan loogu qayday marka haddii laga sii badiyo fadligu waa ka sii badanaya xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa wa can cabdilaahi bni camr ibn alcaas radia allahu canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalama qaal balliquu canii walow aaya nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam balliquu gaarsiiya yacni dadka canii aniga xaggayga ka gaadhsiiya walow aayatan yacni aayadba ha ahaata waxaa ka gaadhsiinaysaan waxadiuu can bani israa'iila walaa xaraj waxadiuu ka warramoo ka sheega can banii israa'iila ubadkii israa'iil yani reer banu israa'iil yacni wax ka wariya oo wax ka sheega walaa xaraj wax dhibaatiina kuma sugna wax dhibaatiina kuma sugno waman kadaba calaya mutacammidan ku kastoo been sheega calaya aniga iga been sheega mutacammidan xaaluu u kasaayo u badheerayo inuu been sheego oo nebiga ka been sheego calayhi asalaatu wasalaam falyatabawa maqcadahu min annaar falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fadhiisanayo min annaari naarta ka fadhiisanayo ha diyaarsado ama maqcadahu meeshuu fadhiisanayo meeshuu fadhiisanayo ha diyaarsado min annaari xaalay naarta ka mid tahay ha diyaarsado yacnii naarta ayuu gelayaabaa laga tilmaamaya marka siiqadii waxaa laga dhigay amar waxaase loo jeedaa macno khabar yatabawa'u maqcadahu min annaar wuxuu diyaarsanayaa meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa ayuu diyaarsanayaa waxa weeye waa amrun yuraadu bihi alkhabar waa amar khabar looga jeedo ama waa inshaa khabar looga jeedo weeye rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa saddex mas'ale ayuu sheegayaa masalada koowaad waxay ku saabsan tahay dadka in loo sii gudbiyo cilmiga iyo xadiiska oo loo sheego oo waxa weeye markaa diinka nabiga sala allahu alayh wasalam dadka in loo gudbiyo la gaarsiiyo ayuu xadiisku amraya balliquu cannii walow aaya yani dadka iga gaadhsiiya dadkii waa la xadfoo bimacnaa balliquu mafcuulkeedii maadaama layska garanaayaa la xadfay ay balliquu nnaasa yani marka garashada layska garanaayo ayaa la xadfay wa xadfa fadlatin ajiz in lam yadir markaa saasaa loo xadfay marka dadka gaadhsiiyo xaggayga ka gaadhsiiya cilmiga iga warinaysaan qur'aan iyo xadiis ku doonaba ha noqdee walow aayatan haba ahaado waxa iga gaadhsiinaysaan aayad kulay ku tahay gaadhsiiya dadka qaarkood xadiiskan waxay u deliishadeen nisaabka dacwada yacni wax waliba nisaab bay leeyihiin bay yidhahdeen xooluhu waxay ku seke gooyaan baa jirta yacni mid waliba nisaab mucayan u leeyihi nisaabka marka waxa weeye ruuxu markuu dacwo la imanaayo waxay dadka qaarkood yidhaahdeen nebigaa xadiday uma baahna cidi inay xadido nisaabku waa maxay waa aayad hal aayad haddaad garanayso waa inaad daaci noqotaa waxaana u daliila yidhahdeen balliguu cannii walow aaya ka warrama isdilaalka kayfa tarawn aayad ruuxii yaqaano fadhiyo ma yaal inuu dacwadda u baxaa oo dadka ugu yeedhaa yaa u daaci noqdaa yani xadiidkani wuxuu sheegayaa qadarka la gudbinaye ma sheegaayo qofka qof maxsuulkiisu waxa uu yahay lama odhan haddaad aayad taqaano yani markaa ilaaba ilaa markaa daaci noqda laakiin waxaa laga tilmaamayaa waxa la gudbinaayo ittaqu nnaara walow bishiqi tamra naarta ka boqo iska ilaaliya kulay ku tahay waxaa iskaga ilaalinaysaan xabba timira kala jeexeed waxaa loo jeedaa maxsuulku haystaaba waa xabba timira kala jeexeed miya maya wuxuu bixinayaa laga tilmaamaya wuxuu bixinayo ayaa laga tilmaamaya markii nabiga la su'aalay calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu bixiyo yacnii yaa ugu eh, marka wanaagsan marka hore dirham baan hayaa anfiq bihi calaa nafsik naftaada ku nafiqee buuri adigoo isisii adigoo isticmaal marka dambena dadka siday ugu kala horeeyaan oo u kala dhow yihiin baa loo kala hormariyey marka waxa weeye maxsuulkiisa marka horeba shiqu tamra ah muraadku maaha waxaa laga tilmaamayaa wuxuu bixinayaa looga jeeda kanna maxsuulkiisa ayaa aayadda ah lagama tilmaamaayo muraadka looga jeedaa sidaa maaha iyaday dhici karto qof kastoo muslimiba inuu hadduu mas'alo garanayo mas'alada sheegi karo taas iyaday dhici karto haddana xadiiskani dee daliil uma ahaa in ruuxani aayadda keliya yaqaanay ma sheegay ma sheegay shayga qofku inuu wax sheego qofka muslimkiina laba nooc bay u qaybsan tahay nooc waxay tahay waa inuu markaa mas'ale uu garanaayo cid ku geftay inuu baraarujinaayo ama waxa weeye dadkii ugu yeedhaayo wax markaa dadku wada garanayaan oo odhanayo waxa waxaweye war ilaahay ka baq oo iska daa yacni waxa weeye salaad la'aanta oo tuko ilaahay ka baq oo markaysagaa soon ya tuugada iska daa yacni waxaan iska daa yacni taas waxa weeye qof kastoo muslimi waa odhan karaa waa odhan karaa man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani laakiin qofka dacwo u bambaxayo oo markaa noqonaaya mutasaddin lidacwa mid dacwadii u banbaxaya laabudda min cilmin waa inuu markaysa markaa cilmi leeyi aw basiiro leeyi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman ittabacanii marka basiiro iyo cilmi waa inuu ku sugnaadaa qofkii aqoon leeyahay haddii kale dadkii inuu lumiyo halis u yahay ruuxa u bambaxaya yacni dacwada waa inuu marka cilmi leeyahay oo basiiro ku sugan yahay sidaa aayaddaba ilaahay inoogu sheegay yacni marka qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii marka atbaacda nabiga sala allahu aleyh wasalam ee ducaaddaahi waa inay noqdaan iyaguna qaar basiiro ku sugan sida aayaddaba laga qaadanayo ruux haddaan isagaan cilmi lahayn uu is yidhaahdo dadka khayrka u sheeg masale mucayana ma sheegin ee waxa weeye wuxuu doonayaa inuu khayrkii faafiyo dadka u sheego dadka khayrka ugu yeedho ya oo dacwaddii u bambaxo dee halis wuxuu yahay inuu dadkii lumiyo oo waxa u sheegayaa ay noqdaan wax markaa khaldan ay noqdaan isagoo isle waxbaad wanaajinays isagoo isle waxbaad wanaajinaysa waa kii xadiiskii sheegayey in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yacni ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alculama walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaai xata ida lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilm fadalluu waadalluu waxaa laynoo sheegayaa kuwii aan cilmiga lahayn ee maqaamkii culammada istaagay ee dadku ay wax weydiinayeen inuu markaa waxaweeye waxa uu ka dheefaya ay noqoto inuu isaguna lumo dadkana lumiyo ya fa su'iluu fa aftow bikayri cilmin riwaayo bukhaari ku soo aroortay waxay sheegaysaa yuftuuna bira'yihim ra'yigood iyo sida iyaga la tahay ku fatwoonayaan oo ku jawaabayaan markaasay dabeedna lumayaan dadkana luminayaan marka tan noocaas waxaa ka imanaya idlaal dadkii la lumiya ayaa marka ka imanaya marka tan noocaasi waxa weeye waa mid marka yacni aan sax ahayn qofka marka waxa dacwada u bambaxaya oo daaciga noqonaya waa inuu marka cilmi iyo aqoon yeeshaa haddii kale isaguna waa lumaya dadkana waa luminaya laakiin waa jirtaa masale uu garanayo inuu sheegi karo yacni laakiin cidda u bambaxaysa arrinkaasi waa inay noqdaan qaar basiiro ku sugan oo cilmi leh oo aqoon leh waa inay saas yadaa markaa noqdaan qofkuna ku joogi maayo dee hal masale keliya hadduu markaysaa markaa dacwo u bambaxo oo uu dadkii markaysaa wax u sheego waxaa laga yaabaa dee markaysagaa marba gees inuu u kaco oo marba masaa'il galo oo waxa weeye wixii culammadu sheegeen hadduu doono markaysa markaa uu ganafka ku dhufto yacni waxa weeyaan nin sheikha wuxuu igu yidhi masjid baan ku tukaday buuri markaasaan salaadii subax dabadeedii ayaa markaa ninba aad u wardinaya halkan fadhiya buuri waan masjidka dhowr subax ku wada tukanay dabadeedna markaasaa qoraxdu markay sidaa usoo soo baxdee dacalka la soo baxdu kacaa buu yidhi markaasuu dabeedna laba ragcadood ayuu tukadaa inta horena meeshuu ku wardiyaa waanu tegay buuhi waa nin sheikho dee aqoon leh baa u tegaya dabeedna markaasaan u sheegay buuhi markaasaan ku yidhi qoraxdu markay soo baxayso markaa lama tukado waa loo kaadiyaa qadra rumxin yani nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in dhudhun la eg ninkaas waa nin daaciya ninka wakhtiga isaa samaynaya ee la eeganaya qoraxda soo bixitaankeeda la eeganaya ya dacalka markay la soo baxdo yacni kacaya waa nin marka waxa daaciy wey markaasaan dabeedna xadiiskan u sheego markaasaan ku yidhi xadiis nebi baa jira oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidan yidhi waxa weeye waa in ruuxu aanu tukannin laa tataxaraw yani marka bisalaatikum tuluuca ashamsi walaa ghuruubaha fa inaha tatlucu bayna qarnay shaytaan wa xiinaidin yasjudu laha alkufaar xadiiskaan u sheegay markaasu dee xadiis kalaa jiro oo sheegaya wakhtiga shuruuqa in la tukado ya oo waxaweye ruuxa marka salaadda marka laga baxo halkiisa fadhiista oo ku wardiya oo markuu wardiyo dabeedna marka waxa yani labadii ragcadood markaysaga tukada waxa weeye inuu leeyahay fadli cumro ayaan markaysa waxa markaa xadiiskaasaa bal xadiiskaasi marka waxaa laga tilmaamaya kanaa dee qaydayo wakhtiga la tukanayaa ma aha xilligan ah, muxuu i saacadda eeg soo marat ashuruq baa ku taala shuruq waxay soo baxdaa markay intaa tahay intaasoo mirid ashuruq maxaa shuruq loogu qoray kuwa kale waxaa ku qoran duhur casar maqhrib cishe subax ashuruq salaadda shuruqan markaa saa tukanaya bidabti waqtiga bay noqota si kasta waan yeelo waa ka dhaadhicin kar waay markaasaan ku yihi mashaayikhda weydiiye rasul sheekhdu waa iska warbadan yihin ya sheekhdu waa iska warbadan yihin xadiiskan baan anigu ku camal bis marka waxa keensanaya waxay tahay waa yacni qofkii inaanu shareecadii aqoon u lahayn qofka aan cilmiga lahaynna waajibkiisu waa maxay waa su'aal fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garnayn isaguna wuxuu doonayaa fahamkiisa yani markaa aan markaa sidaas nusuustii adiladii iyo qawaaciddii asaasiyaadkiiba aynay u dhisnayn inuu marka isagu markaa la doonto ku fahmo kaasuu doonaya calaa kulli xaal yacni waxaa loo baahan yahay in markaa dacwadii bicilmin ay noqoto haddii kale qofku wuxuu fasaahadinaya ayaa ka badanaysa wuxuu hagaajinaya waxadituu can banii israa'iila walaa xaraj reer banu israa'iil wax ka sheega oo akhbaarta ay idiin sheegeen ka wariya dhibina kuma sugnaa yacnii dembi kuma qabtaan akhbaarta reer banu israa'iil ay sheegeen waa kala duwan yihiin waxaa loo qaybinayaa saddex nooc nooc runnimadiisa lagu ogaaday shareecadeenna oo shareecadeennu ay baraarujisay inay run tahay iyo nooc beennimadeeda lagu ogaaday shareecadeenna oo shareecadeennu beenisay oo wax jiro aan ahayn iyo noocaan labada midnaba ahayn laga aamusay marka noocii la og yahay inay been tahay la og yahay oo shareecadeennu ay caddaysay inay markaa arrinkaasi been yahay ma soo gelayso xadiidkan nebiguna sheegi maayo calayhi salaatu wasalaam waxa uu ruuxu og yahay inay been tahay inuu weriyo oo sii gudbiyo yacni waxa uu og yahay inuu markaa ruuxu inay been tahay inuu weriyaa uma bannaana inuu weriyaa uma bannaana wixii la ogsoon yahay inay run tahay shareecadeenna aynu ku ognahay ashyaada noocaasa waxay iyagu noqonayaan markaa waxa weeye werinteedu reer bani israail laga warinaya inay dhib lahayn xadiiskana waa soo gelaysa xadiiskana waa soo gelaysa ka warran shaygii la malaynayo yacni markaa haalibu danniga inay markaa inay been tahay iyada lafteeda waa laga gaabsanaya laakiin calaa kulli xaal haddii dariiq lagu rumeeyo iyo dariiq lagu beeniyo midnaba aan lahaynin waa laga tawaqufayaa oo lama rumaysanayo lamana beensanayo sida xadiiskii saxiixu sheegaayey laa tusadiquu ahlaalkitaabi walaa tukadibuuhum ahlu kitaabku waxay idiin sheegaan hana u rumaynina hana ku beeninina waa ashyaada maskuutu canhugahay laga aamusay waayo haddaa u rumaysaan waxaa dhici karta wax markaa taxriifaadkoodii iyo bedelaaddoodii ah inaad rumayseen baa suuroobi karta haddaa beenisaanna waxaa dhici karta xaq ilaahay soo dejiyo kutubtaa hore ku soo dejiyey inaad beenisaan ayaa dhici karta xadiiskii saxiixu waa kii sidaa sheegaya laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum ahlucilmiga qaarkood marka waxay ku xambaareen ashyaada runtooda beentooda aan la garanaynin inay iska soo gelayso waa xadiisu can bani israa'iila bacdu ahlicilmina waxay ku gaar yeeleen shaygii sidqigiisa runtiisa lagu gartay shareecadeenna in marka lagu xambaaro ayay markaa ku gartay kolleyba shaygii la ogyahay inay been tahay la og yahay ma soo gelayso xadiidkan ee wixii beena waa la beeninayaa sidaas weeye xadiis sheegayaana waa jira kafaa bilmari kadiban an yuxadisa bikulli maa samic qofka waxaa markaa ugu filan dembi inuu ku waramo wax kastuu maqlo marka wax kastoo la maqlo in la sheego ma aha waxyaalaha qaladka dhaca waxaa ka mid ah akhbaarta reer banu israa'iil aynaan u haynin runnimadooda iyo beennimadooda daliil aynaan u haynin inta la soo qaado in tafsiirka qur'aanka lagu fasiro oo aayadaha marka waxa lagu fasiro oo lagu sii tawdiixiyo shay ayna sheegin iyo tafaasiil ayna tilmaamin oo ka dheeraada ta noocaasina sax maaha oo culammadu waa diideen muxaqiqiinta ah xadiiskani marka uma deliil ahaa in la yidhaahdo cilmiga in cid walba laga baran karo waxaa u deliila nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxadisuu can banii israa'iila walaa xaraj oo taxdiiska laga sheegayaa dee ma faa'iidaynaayo marka hore in cilmi yacni loo doonanayo cilmi laga baranayo oo cilmigaana lagu camalfalayo ama la ictiqaadinayo ashyaaday markaa sheegaan waxaynu ku ogaanay shareecadeenna inay runtuhun baynu u rumaynaynaa wixii kale maxay tahay laa tusaddiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum ya saasay noqonaysa hidaaye in loo doonto maaha waati tii nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar bnu khadaab uu ku xanaaqay isagoo xaashi tawraada akhrisanaya ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cadhooday dabeedna hadaluu ku inkiraya ayuu ku yidhi ya dabeedna markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum axalla lahu ila an yattabicanii yacni markaa haddii muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna joogo xalaal uma noqoteen uma bannaanaatay inuu raaco mooyaane wax kale uma bannaanaatee riwaayo kalena waxay sheegaysaa oo haddaba dee isaga raaci lahaydeen waa lumi lahaydeen marka dee inaan towraad marka hidaayo loo doonanayn baa laga qaadanayaa siduu nebigu u cadhonaya calayhi salaatu wasalaam waa sidaas oo in markaa hidaaye loo doonto yani towraad yani marka ayaa la diidaya marka saas aawoodee adilada waa in laysla fahmaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam waa in laysla fahmaa macnaha looga jeedo waman kadaba calaya mutacammidan falyatabawa maqcadahu min annaar yacnii ku kasta nabiga ku been abuurtaa oo beentaana u badrheedhay yani naar buu gelaya falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkani qadarkani waa mutawaatir asaxaab badan baa soo warisay waa mutawaatir weeye waa qaci kadibka waxaa la yidhaahdaa shay waaqaca khilaafsan in la sheegaa been la yidhaahdaa tacriifka kadibka kama mid aha tacamudku ee ziyaadu ka yahay sidaas aawadeed baa nebigu ugu qayiday calayhi salaatu wasalaam markii waciid laga dhalinaayey mutacammidan loogu qayday mutacammidan loogu qayday marka been waxay noqonaysaa haddii wax khilaafsan waaqaca khilaafsanba la sheegaa been bay noqonaysa waxaanu nebiga odhan haddii laga yidhaahdo been bay noqonaysa sida xadiiska kaleba ku soo man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa' maqcadahu min annaar kii iga sheega waxaanan odhan ee iga yidhaahda meeshuu naarta ka degaayo ha diyaarsado meeshuu naarta ka degaayo ha diyaarsado calaa kulli xaal laakiin waciiddadu waxay ku dhisan yihiin kollayba yacnii nusuusta qaarkood waa mutlaqa qaarna waa muqayada oo kaasoo kale waa mutlaq kanoo kalena waa muqayad xadiiska laftiisa riwaayaadka qaarkood oo mutacammidan ka madhanna waa soo aroortay waman kadaba calaya falyatabawa' maqcadahu min annaar oo mutacammidan aynay ku jirin yacni lafdigaa mutacammidan aynay ku jirin yacni riwaayadaasna waa soo aroortay laakiin waxa weeye marka riwaaya mutlaqa iyo mid muqayadi soo aroorto culammadu waxay yidhahen yuxmal almutlaqu cala almuqayad mutlaqii waxaa lagu xambaaraya muqayadkaa lagu xambaaraya oo kii itlaaqnaa waxa qaydaya kan markaa wasfiga gaarka lagu qayday ayaa qaydaya marka ka waciidka iyo goodigu ku sugan yahay kaa weyn yacnii beentii baa waxay u qaybsantaa kadibu khata iyo kadibu camdin been khata ah iyo been camdi ah markuu nebigu odhanayo calayhi salaatu wasalaam kadaba abu sanaabil kadaba man qaala dalik asxaabta qaarkood hadal ay yidhaahdeen uu nabigu beeninaayo calayhi salaatu wasalaam oo odhanaayo sanaabil been buu sheegay xadiiskii subaycat alaslamiya oo kada xadiiskii caamir ku saabsanaa ninkii yidhi waxa weeye marka jihaadkiisii waa buray kadaba man qaala dalik culammadu waxay dhahan waa kadibu khata waa been khata'a weeye oo beentii baa waxay u qaybsantaa yacni kadibu camdin waa tawciidku ku sugan yahay iyo kadibu khata' waa ta kama a u dhacaysay qofka aanu u qasdin marka been waa tahay laakiin beentii waciidku ka dhalanayay qofkii lagu ciqaabayey ama ciqaab ku mutaysanayey ma noqonayso waayahay saas aawadee xadiis aanu hubin waa inaanu sheegin xadiis buu masalan ka shakiyey waa inaanu sheegin a'immadii salafka qaarkood waxay ahaan jireen haddii xadiis isku qabtaan oo ay ka shakiyaan waabay xadiiska way joojin jireen in sheegaan masalan axaadiis bay markaysa markaa gaaray cid ka wariyeen axaadiistii baa hal xadiis ka dhex galay oo isagu mawquuf ahaa wuxuu kala garan waaye xadiiskii mawquufka ahaa hebel axaadiistaad ka warisay masalan boqol xadiis buu ka wariyey boqolkaa xadiis hal xadiis buu garan waayey kii mawquufkaa makanuu ahaa makanuu ahaa makanuu ahaa boqolka mid sheegi jirin boqolkaba inay sheegaan way joojin jireen si aynay ugu dhicin nebiga calayhi salaatu wasalaam inay been ka sheegaan ma sida markaa ixtiyaadkoodu u ziyaado ahaa iyo xalaal miiradkoodu iyo ilaashadka diinkooda ay ilaashanayaan waxay kaloo culammadu yidhaahdeen hadduu qofku iska sheego axaadiista oo axaadiisku maqlaba iska sheego uu yidhaahdo nebigaa sidan yidhi nebigu sidan buu yidhi yaa waanu iska hubsannin halis wuxuu u yahay inuu waciidkaa ku dhaco ya inuu waciidkaa ku dhacu halis u yahay wuxuu sheegayaa xadiidkii muslim ku soo wariyey muqadimada saxiixiisa man xadasa canii bixadiisin yuraa annahu kadibun fahuwa axad lkaadibiin axad alkaadibaynna waa loo dabdiyaa waa loo xarakayaa ruuxee xadiis iga sheega xadiiskaasoo yuraa la ogsoon yahay cinda ahli ilcilmi annahu kadib yaraana bacdi baa u dabdiyey oo u xarakeeyey annahu kadibun inuu been yahay la ogsoon yahay fa huwa axadu lkaadibiin beenawaasyada mid ka mida weeyi saas aawadee axaadiista mawduucaadka ama been abuurkaa in nebiga laga sheegaa ma bannaana culammadu waxay laa yaxilu dikruhu ila maca bayaani wadcih xadiisku hadduu mawduuc yahay sheegistiisu ma bannaana iyadoo la caddaynayo inuu been abuur yahay mooye si kale looma sheegi karo haddii kale waa lagu dembaabaya waa xadiisku hadduu darajat lwadci gaadho mawduuc yahay haddii axaadiista culammada qaarkood ay leeyihiin waa daciif bacdi culammada ka mida ah xadiis mawduucay tasaahulayaan sifaday ku sifaynayaan markaasa waxay odhanayaan waa daciif wa fi lxaqiiqa xadiisku waa mawduuc sida a'immo kale ama culamo kale ay caddeeyeen markaasaa dabeedna mid kale intuu u yimaado ayuu odhanayaa xadiisku waa daciif soo maa xadiiska daciifkaana culammadu waxay sheegeen fadaa'il acmaalka waa loogu camalfali karaa xadiiskiibu iska qaadanaya dabeedna marka fadaa'ilu acmaalka waa loogu camalfali karaa buu ku leeyahy hadhowna waaba laga sii waasiciyo waxyaalo markaa aan sharciga asal ku lahayn ba axaadiis daciifa loo ictimaadaya markaasaa la waa min baab alfadaa'il oo hadda istixbaabku iyo sunnanimadu waa yacni xukmi ka mida axkaamta sharciga a ah ka mida ma waxaa lagu sugayaa xadiis daciifa alaxkaamu alkhamsa waxa lagu sugaya waa inay noqotaa wax sugan ya laakiin shay sunanimadiisa aan daliil kale loo haynin xadiiskaa daciifkaa mooyaane in la yahaha xadiis daciifaan u daliishanaya u cuskanaya dee ma saxna mid saxna xataa culammada qaarkood waxay adkeeyeen eh, ruuxu haddaanu carabiga garanaynin oo naxwihii oo kale aanu garanayn laxniga iskaga badan yahay axaadiista uu sheegaayo uu laxninayo waciidkaa inuu soo galay inuu halisu yahay imaamkii la odhan jiray asmaci cabdulmalik ibnu qurayb wuxuu yidhi siday culammadu ka soo naqliyeen oo fii mustalax alxadiis ay ku soo naqliyeen ibnu kasiir laftiisina kitaabkiisa ikhtisaaru culuum alxadiis uu ku soo raraayo keyrkiina ay soo rareen asmaci waxau yidhi culammadii salafku ka mid ahaa ee a'immadii luqadana waa ahaaye wuxuu yidhi taalibulxadiiska ninka xadiiska doonaya axaadiista warinaya haddaanu naxwaha garanaynin oo uu laxniyo dee nebigii been buu ka sheegay waayo nebigu waxba ma laxnin jirin fasiix buu ahaa marka mar kastuu qofku laxniyo run kama sheegin nebiga nebigaa sidaa yidhi waxaanu odhan buu ka sheegayaa halisu wuxuu u yahay inuu soo gudagalo man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar kii iga sheegoo iga yidhaahdo waxaanan odhan meeshuu naarta ka degaayo oo ka fadhiisanaayo ha diyaarsado xadiidka wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal waman salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila ljanna rasuulku waxa waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam waman salaka ariiqan ku kastoo ariiq markaa mara oo qaada yaltamisu fiihi cilman xaaluu dariiqaa gudihiisa ku doonaayo cilmi ku doonaayo maritaanka uu dariiqaa maraayo uu cilmi ku raadinayo cilmi shareeco sahala allaahu lahu bihi ariiqan iljanna ama cilmigii shareecada ama wax u adeegaya oo wasiilo u sahala allaahu lahu bihi ilaahay wuxuu ugu fudaydiyaa sababta maritaanka uu dariiqa maray ariiqan ila aljanna waddo jannada uu maro ayuu ilaahay u sahlayaa u fudaydinaya rawaahu muslim muslim baa saxiix ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qofkii cilmiga doonaayey oo u soconaayey inuu cilmi raadiyo ilaahay dartiina arrinkaasi ka ahaa camal kastoo wanaagsan ikhlaasku shardi uu yahay ilaahay dartiina arrinkaasi ka ahaa cilmiga inuu bartaa ay liajli illaah ahayd ilaahay waxaweye jannada dariiquu marayo u sahlayaa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa marka cilmi doonista cilmi la doonaayo waxyaalaha jannada lagu gelaayo inay ka mid tahay ayaa laga qaadanay taasaa laga qaadanaya saas aawadeed yacni dhibta qofku u maraayo iyo dhibaatadii culayska ku tahay waa inuu ku sabraa oo waxa weeye thawaabka iyo ajarka uu ka helayo yacni markaa uu niyeystaa xataa haddii darsigu fasax noqdo waa inaan ruuxu odhan waa soo lugo'ay waa socod uu ka faa'iiday hadduu ilaahay dartii uga jeeday ma lugoyn waxa weeye niyadiisi buu leeyahay sawaabkiisuu ku helayaa tallaabadiisaa loo qorayaa yacni waxa weeye miduu ku khasaaray ma ahee hadday ilaahay dartii ka ahayd waa miduu ka faa'iidey xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa kun afar kow wa canhu aydan radia allaahu canhu muslim waxa uu kaleo ka soo wariyey abu hureyre ka soo wariyey ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mil ujuuri man tabicahu man dacaa ilaa hudan ku kastoo ugu yeedha cid ugu yeedha hanuun ugu yeedha kaana lahu min alajri waxaa u sugnaanaya xagga ajarka milu ujuuri man ajarrada kii oo kale tabicahu raaca ciddii raacda ajarradiisa ciddii raacda ajarradooda ajar la mida isagana loo qoraya laa yanqusu dalika min ujuurihim shaya kama nuqsaaminayo kaasi ajarradoodii iyagana waxba ka nuqsaamin maayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka waxa weeye cid alla ciddii raacda oo khayrkaa kaga dayata oo uu sabab ugu ahaa ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo ajarada loo qoraayo ajar la mida ayaa isagana loo qorayaa iyagana ajarkoodii lagama nuqsaaminayo waxba laga dhimi maayo taana waxaa laga qaadanayaa cilmiga fadligiisu inuu weyn yaha laga qaadanaya oo waxaa cilmiga lagu gaadho fadliga cilmiga inaan shay kale lagu gaadhay hadday tahay waxa weeye ruuxii hadduu xoolo badan yahay oo uu sadaqaad badan ka bixiyo oo uu qafiyo badan ka sameeyo yani ani waqafkii dee in kooban baa ku intifaacaysa kaba soo qaada inuu masaajid waaweyn dhisay masaajidda dad mucayanoo kooban baa ku tukanaya hadday ugu badato ka soo qaad markayse marka waxaan ah, kun baa ku tukanaya laba kun baa ku tukanaya laakiin waxa weeye kitaabuu de qoray intuu gaadhayaa yacani waxa weeye caalim min alculamaa kitaabuu qoray oo ilaahay dartii u qoray waxaa laga yaabaa inay malaayiin ku intifaacaan dee marka fadliga laga helaayo cilmiga khaas ahaan ilaahay dartii loo bartay ilaahay dartiina loo faafinayo fadliga laga helayo wax la midi ma jiro wax la midi ma jiro weliba tabaqaadka dadka kala duwan mar walba waa sii laban laabmaysa oo waxa weeye markaa waa sii kordhaysaa say markaa ahlucilmigu markaa ay sheegeen oo markuu ruux cilmigii baro oo ruuxaasi isagu ku intifaacay camalfalka uu cilmigaa ku camalfalay ee ictiqaadiyey ee ku camal falay ajarka looga qoray isagii mid la midana waa loo qorayaa cilmigaa baray ama shaygaa baray ka uu sii barana ajar baa uga soo noqonaya uu u labanlaabmaya yacnii kii hore intii in la midaa loo qoray soo maaha dabaqadda labaad kuu isagu sii baray wuxuu uga dhigan yahay markaa oo kale uga dhigan yahay saasoo kale ayuu uga dhigan yahay kaasna wuxuu noqonayaa labanlaab labaa lagu dhufanaya labanlaab laba jibaar isagoo abuu qurmiya ka saddexaada uu sii baraa afar jibaar buu u noqonayaa ka marka waxa weeye afraad wuxuu sii noqonayaa markaa siddeed jibaar buu sii noqonaya laba lagu dhufanaya mar walba ya ka shanaad waa lix iyo toban jibaar ka lixaad waa labiyo soddon jibaar yacni saasuu noqonaya ka waxa weeye markaa toddobaad waxa weeye waa afar iyo lixdan jibaar saasuu u soconaya ka koob iyo tobnaad wuxuu noqonayaa yacni kun iyo dheeraad jibaar buu noqonaya hadda maaragta marka tadciifka ku dhacayaa aad iyo aad buu u badanaya man lii bimili sayri kaalmudallali tamshii ruwaydan wa taji fi lawali yacni culammada fadligooda sida loo gaadhaa yacni waxa weye waa adag tahay lama gaadhi karo fadligooda waayo khalaa'iq fara badan baa cilmigoodii ku intifaacaya ku camalfalaya dabeedna markaa ajarkoodii usoo noqonaya ajarkoodii u soo noqonaya marka fadliga ay ku helayaan aad iyo aad buu u badanaya khalaa'iqa aad u fara badan baa ku intifaacaya taasna waxay ku tusinaysaa markaa cilmiga in lagu dadaalo in la nashriyana in lagu dadaalo qofku inta uu yaqaano inuu gudbiyo inay marka waxa fiican tahay oo ajar weyn uu ka helayo ayaa marka waxa laga qaadanaya ajar weyn uu ka helayo hadduu qofku markaysaga ka qayb qaato faafinta cilmiga sharciga la faafinayo oo xataa isagu haddaanu cilmiga uu nashriyo oo sii faafiyo oo cid u sii gudbiyo inuu sidaas marka isaguna yacni marka uga helayo ajar weyn uga helayo ayaa markaa laga qaadanaya sidaas marka inuu dabaqo kastaba si laba jibaar maayo culammada shuraaxdu waa sheegeen zurqaani waxa uu ka mid yahay culammada sheegtay oo sharaxa muwata ah waa ku sheegayaa inuu dabaqo walba sidaas markiisaa u laba jibaarmaayo caynkaas u tilmaamay culamo kalena waa sheegeen waxaa laga qaadanayaa fadliga yacni marka khalafku marnaba inaynay gaari karin salafkii waayo dee khalafkii waxaa mashaayiku u ah oo cilmiga u soo gudbiyey waa salafkii weeye marka ajarka iyagu helaan dee in la mida oo weliba yacni marka waxaweeye aad yo aad markaysaa u labanlaaban ayaa u noqonaysa culammadii hore u noqonaysa masale kasta iyo xadiis kasta iyo shay kasta oo khayr ah oo culammadii salafka ka soo aroortay oo culammadii khalafku ka faa'iidaysatay waxa weeye dee ajarkoodii yacni marka isagoo marka waxaweye intaasoo goor jibaaran ayuu culammadii horena u noqonaya masale kastaba u noqonaya saas aawadeed dee khalafkii ma gaari karaan culammadii salafka ma gaari karaan ya culammadii salafka ma gaari karaan waayo intay sameeyeen iyo ka dheeraadba way u xaadirayaan ya marka sidaasaan loo gaari karin halkaana waxaa ka soo baxaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam fadligiisa wax dhigmaya marnaba inay jirin marka bacduulculamaa baa waxay ka dhigeen nadmi bay ka dhigeen macnaha noocaasa wuxuu yidhi wa kullu ajrin xaasilin lishuhadaa aw hayrihim kaalculamaa'i waazuhadaa xasala lilnabiyi miluhu cala ujuuri maa kana anabiyu facala maca masiidi cadadin laysa yuxad walaysa yuxsii caddahu ila alaxad id kullu muhtadin wacaamilin ila yowmi iljazaa'i shaykhuhu qad xasala lahu min alajri kaajri alcaamili wa milu da min naaqisin aw kaamili wa shaykhu shaykhihi lahu milaahu wa arbacun lihaaliiin talaahu wahaakada tadciifu kulli martabah ila rasuuli illahi caali lmartaba wa min huna yuclamu tafdiilu salaf wa sabqahum fii fadlihim cala alkhalaf macnihii calaa kulli xaal uu sheegay zurqaani iyo culamo kaleba ay sheegeen ayuunbuu markaa nadmi ka dhigay oo markiisaga gabay oo u rogay xadiidka kun iyo saddex boqol iyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo laba wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hureyre qaala inuu yidhi qaala rasuululahi llahi sala allahu aleyhi wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi idaa maata bnu aadama inqataca camaluh idaa maata bnu aadama ibnu aadamku hadduu dhinto inqataca camaluhu camalkiisu waa go'a ilaa min halaa saddex khaslo xaggeed mooyaane camaladiisa kale waa go'ayaan sadaqatin jaariya sadaqa jaariya oo waqafa oo markaa soconaysa taasi waa u soconaysa aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaaco cilmi sharciya oo lagu intifaacay intifaaciisi soconayo isagana ajarkiisi waa u soconaya masale kastoo laga intifaaco isagana ajar baa uga noqonaya aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsan oo u soo duceeya kaasna ajarkiisu waa u soconaya yacni ducadiisaasi waa anfacays rawaahu muslim muslim baa xadiiska soo wariyey oo saxiixiisa ku soo wariyey ha yeeshee lafdiga loo soo wariyey xadiiska waa idaa maata alinsaan iyo idaa maata alcabdu fii saxiixi muslim waxay ugu sugantahay idaa maata alinsaan kutub kalena waxay u soo wariyeen idaa maata alcabdu hadduu addoonku dhinto mowdic hore xadiisku inoogu soo marayna waa jirtay oo sida marka cala aljaadda uu u soo arooray xadiisku ayuu inoogu yimi markaas idaa maata alinsaanu inqataca camaluh marka waxa weeye yani lafdiga xadiisku yimi saas weeye alcabdu iyo alinsaanu iyo ibnu aadama miyana isku macno ahayn may nowcan maa markaysaa waxaan yani farqa u dhexeeyo erayga alinsaan ama alcabdu ayaa caamnimo badan waayo ibnu aadam marka la yidhaahdo dee aadam iyo xawaa ma soo gelayaan laakiin marka waxa weeye marka alinsaanu ama alcabdu la yidhaahdo aadam iyo xawaana waa soo geliyaan xawaa wayna aadam lama yidhaahdo marka saas aawadeed lafdiga kale ayaa caamnimo badan ee alcabdu ama alinsaanu asha ku jirta ayaana istiqraaqiye marka ah oo waxaa laga tilmaamayaa marka insaan oo dhan ama addoon oo dhan baa laga tilmaamaya camalkiisi waa go'ayaa laga sawaabinaya oo laga ajarsiinaayey saddexdaa khasle mooyaane sadaqadii waxa weeye waa u soconaysa waqaf markay tahay masjid la dhisay ceel la qoday dhaam la sameeyey yacni meelo yacni markaa la waqfay ama ibnu sabiilka ama markaysaga fuqaradiiyo masaakiintu inay degaan iyo wax la mida markaa loo sameeyey kullu dalika waa soo gelayaan waa waqafkii wey waa sadaqa jaariya wakadaa sadaqadii aan waqafka ahayn yani markaa waxaweeye ama uu ku dardaarmay oo kale ama loo bixiyey oo kale iyaguna waa anfacayaan xadiiskii muxuu sheegayey ina allaha tasadaqa calaykum biulusi amwaalikum ziyaadatan fii xasanaatikum yani wasiyadii qofkii ku dardaarmay yani waxa weeye waa wax markaa isaguna u baxsaday weeye waa u soconaya yani ajarkeeda waa helaya baan ujeeda ajarkeeda waa helaya ilaahay wuxuu idinku sadaqadaystay xoolihiinna marka saddex meelooda meel laga dhigo meel ahaan ayuu idinku sadaqadaystay ziyaadatan fii xasanaatikum xasanaadkiinna iyaday dheeraad ku tahay ya oo laydinku kordhinaayo xasanaadkiinna xasanaadkiinna laydinku kordhinaya waxaa soo gelaya sadaqadii loo bixiyey yacni maydka laftiis haddii marka waxa weeye ubadkiisii oo kale wax u sadaqadaystaan iyagana waa anfacays waqafka marka ay u sameeyaan saasi leeg isagu waqafkuu samaysto waa soo gelaya aw cilmi yuntafacu bihi ama cilmi sharciya oo lagu intifaaco wakada wasaa'ishiisuna waa la mid cilmiga wasaa'ishiisuna waa la mid taasna inta lagu intifaacayo cilmigana ilaahay dartii uu u faafiyey inta lagu intifaacayo cilmigaasna ajarkiis waa u soconaya hmm, ajarkiis waa u soconaya dabaqaadka kala duwan ee kala dambeeye sii kala faa'iidaysanaya mid walba ajar baa uga noqonaya horeynu usoo sharxnay aw waladin saalixin yadcuu lah ama ilmo wanaagsanoo u duceeya ilmo wanaagsan oo u duceeyo tafiirtiisii ah isagana marka waxa weeye waa anfacaya waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxa waalidka anfacaya oo ubadkiisa ka anfacaya duco waa ka ballaadhan tahay cumuumulmuslimiin baa cid ka midi eh, hadday u ducayso ducadaasi waa anfacaysaa binnasi waalijmaac yacnii nusuustuna waa sheegaysa iyo aayaadkii axaadiistu oo dee qur'aanka waxaa ku sugan iyadoo muuminiintii loo ducaynayo rabbanaa kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan yacnii haddii aan ay anfacaynin maxaa loogu ducaynaya ya rabbi ikfir lii waliman dakhala beytiya mumina walilmu'miniina waalmu'minaat maxaa loogu ducaynaya ya wastakfir lilmu'miniina waalmu'minaat mu'miniinta iyo muuminaadka in loo duceeyo adiladii waa sheegaysa marka cumuumu lmuslimiinba haddii marka ay u duceeyaan yacni muslimiintaba si guud haddii loogu duceeyo oo qof muslima u duceeyo ducadii waa anfacays binnasi waalijmac nusuustuna waa ku soo aroortay ijmaaca culammaduna waa ku sugantay oo culammadii waa ku ijmaacsan yihin waa isku waafaqsan yihin haddaba maxaa ducada loo sheegay culammadu waxay yidhaahdeen waa baraarujin laynagu baraarujinayo nafciga ducadu inuu weyn yahay baa laynagu baraarujinaya yacni inaad waalidada wax u sadaqadaysato iyo inaad u ducayso ducada ugu roonaato waxaa u nafci badan ducada inaad ugu roonaato ducadu aad bay u qiimo badan tahay ya waata xadiidka abi daawuudka ku soo aroortay qof jannada ku jiraa derajo sare loo qaadaa markaasaa wuxuu yidhahdaa ilaahayow derajadan xagga iiga timi markaasaa waxaa lagu yidhaha biistikfaari waladika lak waxay kaaga timi ilmo adiga kuu sugnaado ubadkaagi ah oo ilaahay dembidhaaf kaaga beriyey bay derajadani kaaga timi saas aawadeed maalin kasta waa inuu ruuxu u duceeyaa naftiisana u ducaystaa waalidadiina u duceeyaa muslimiintoo dhan inuu u duceeyana way markaa fiican tahay waa arrin fiican weey oo ruuxu yidhaahdo allaahuma akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina waalmu'minaat wakadaa waalidiinta kale ee ka horraysay laftooda yacni iyaga laftoodu dee xaq bay ku leeyihiin ma aha dee aabbihii hooyadu keliya in loo duceeye waalidadii hore ee ka sii horreeyey kuwii iyaga sii dhalay iyo kuwii sii dhalay iyo kuwaa kale horreeyey intii muslima islaam intaad ku qaydo u wada ducee oo dhe allaahumma akfir lii ajdaadii wa jaddaati almuslimiina waalmuslimaat ilaahow awowayaashay iyo ayeeyooyinkay kuwoodii muslimka ahaa ilaahay ou markaa u dembi dhaaf yani waxaa soo gelaya ilaa aadam iyo xawaa laga gaadhaayo ayaa soo gelaya waxaa ka baxaya uun ciddii gaalnimo markaa ku dhimatay baa ka baxaysa laakiin haddaad tidhaahdo markaysa ilaahu awowayaashay iyo ayooyinkaygii muslimka ahaa yani kulligood ilaahu u dembi dhaaf yani waxaa marka waa soo gelayaan cid alla ciddii markaa yani waalidada ahaa ee waxaweeye islaamnimo ku dhintay iyaguna waa soo gelayaan marka ducada iyagana in lagu daro way fiican tahay xadiiska ibnu maajahu markuu sheegayay qofka waxa anfacaya wuxuu ku daray aw waladan saalixan taraka waxyaalaha anfacaya waxaa ka mida ilmo wanaagsan oo saalix ah oo uu ka tegey ducaba ma sheegin xadiiskaas ashyaada kale uu sheegaya badiba waxay u badan yihiin waqafkii musxafuu cid dhaxalsiiyey ceel uu qoday masjid uu dhisay yacni ashyaadii waqafkaa xoogaa la tafsiiliyey oo sadaqa jaariya ayaa markaysaga badiba la tafsiiliyey marka mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa aw waladan saalixan taraka yacni ilmo wanaagsan oo uu ka tegey saas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ilmaha wanaagsan hadduu ruuxu markuu ilmaha yacni markaa uu dhalayey ilmahani marka uu niyeysnaa inuu dhalo hadduu markaa khayr u niyooday oo doonaayey marka waxaweeye ilmo saalixoo wanaagsan inuu marka waxa noqdo niyadii sidaa uu kula yimi mar labaadkana uu kula dadaalay khayrkii kula dadaalay baristii iyo markaysaga tarbiyadii iyo ashyaadaasoo dhan kula dadaalay siuu ilmo saalixo wanaagsanna u noqdo wax kasta oo ilmahaasi sameeyo inta uu nool yahay oo khayr ah waalidkana in la mida loo qoraya markii hore niyo saalixa ayuu markaa hawshaa ku galay mar labaadkana markii dambena waa kula dadaalay xagga tarbiya ahaan iyo baris ahaan mid walba si uu saalix u noqon lahaa yacni wax kasta oo markaa khayr uu la yimaado bacdu ahlicilmi xadiiska ibnumaajah ay ka daliishadeen aw waladan saalixan taraka ilmo saalixo uu ka tegey marka camalkiisoo dhan waxa loo qoro wax markaa la mida ayaa waalidkana markaa loo qorayaa baa bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen waxyaalaha salaaxa markaa ka qayb qaadanaya ubadkana waxaa ka mida in ducada loogu roonaado in ilaahay islaaxiyo hagaajiyo waayo ilaahay baa quluubta haya ilaahay baa wax islaaxiya ilaahay baa hanuuniya marka in ducada loogu roonaado oo aad loogu duceeyo ubadka inuu ilaahay hagaajiyo inuu ilaahay islaaxiyo inuu ahludiin ka dhigo dad wanaagsan inuu ka dhigo yacnii inuu ilaahay dhowro xumaanta ka dhowro oo ka markaa xafido ashyaada noocaasa ducadaas waa in loo badiyaa aad yo aad waa in loogu roonaadaa oo wakhti walba markaysaga loo duceeyaa sida waalidada loogu ducaynaayo si la mida markaysaga loogu duceeya ubadkii inuu ilaahay islaaxiyo xataa hadduu qofku wax ka geensado hadduu waalidku wax ka geensado ubadka oo waxoogaa markaysaa wax ku dhibsado yaanu markaysaga sii tukhuntukhinin oo habaarin waayo habaarkii dee wuxuu u tarayaa ma jiro ya yacni shaytaankiinbuu u caawinaya laa tuciinu calayhi shaytaan soo xadiisku ma ahayn shaytaanka ha ugu caawinina ya markii waxa weeye nin khamriga cabbi jiray oo aad ugu noqnoqon jiray oo mar walba nebiga loo keeni jiray oo xadka laga jari jiray saxaabada qaarkood ay yidhahdeen lacanahu allah maa aksara maa yu'taa bihi ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam allah ha nacdale maxaa ka badan inta nebiga loo keenaayo calayhi salaatu wasalaam iyadoo yacni khamrigaa lagu wado nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam laa tuciinu calayhi ashaytaan shaytaanka ha ku caawinin oo ha ugu kaalmaynina haddaa habaartaan shaytaankii baa ugu kaalmaynaysa riwaayaadka qaarkood saasay sheegaysa riwaayo kaloo tilmaamaysa laa talcanhu fa inahu yuxibu allaha warasuulah iyaduna waa jirta xadiidka kun iyo saddex boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo saddex wa canhu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abu hureyre qaala inuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanayaan maqlay addunya malcuuna adduunyadu waa mid xun ama waa mid marka waxaa yacni fog oo khayrka ka fog malcuunu maa fiiha waa miduu markaa khayrka ka fog yahay ama xun tahay waxa ku dhex sugani waxa ku dhex sugani miduu xun yahay weeye ama waa mid khayrka ka fog baciidatun can alkhayr waa la nacdalay bimacnaa waa madmuuma waa la dhaliceeyaa loo jeedaa yacnii khayrkiina waa ka fogtay waana la dhaliceey ila dikra allaahi wamaa waalaah ilaa dikra allaahi allah xuskiisa mooyaane tacaala allah isagaa koreeya wamaa waalaahu iyo wixii markaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ku dhow ama wixii ilaahay xuskiisa raacaya waalaahu culammada qaar waxay u fasireen qaarabahu waa wixii ku dhowaado weliyigu waa maxay waa qurbiga ya weliyigu waa qurbiga wamaa waalaha wamaa qaaraba marka waxaa laga tilmaamaya ashyaada taacaadka looga jeeda ama min almuwaalaati laga soo qaato laga tilmaamayo mutaabacada ay wamaa taabacahu iyo wixii raaca waxaa dikriga ilahay raacana muxuu noqonaya taacada ilahay buu noqonaya taacada ilaahay ayuu noqonaya wa caaliman aw mutacalliman wa caaliman iyo mid cilmi lahoo caalim ah oo shareecadii caalim ku ah aw mutacalliman ama mid cilmigii sharciga baranaya mooyaane adduunyada waxa kale waa la dhaleeceeyey rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah culamo badan oo kalena waa taxsiiniyeen qawluhu wamaa waalaahu ay taacat allah wamaa waalaahu waxaa loo jeedaa taacada ayaa looga jeeda ahlucilmiga qaarkood waxay ka cabireen wamaa waala dikra allah waxaa loo jeedaa qaaraba dikra allahi min alacmaali asaalixa waa wixii ku dhowaaday dikriga ilaahay oo camallo wanaagsana ama la yidhaahdo wixii markaa waxaweye raacay dikriga ilaahay oo aacaadkiisa ah oo taacaadkiisa ah xadiiskani wuxuu tilmaamayaa adduunyadu inay tahay mid markaa madmuuma aynay tahay adduunyadana waxaa loo jeedaa oo wixii camal aakhira aan ahayn camalkii aakhira loo samaynayaa iyadu leysa min addunya adduunyada la dhaleecaynaya kama mid ah leysa min addunya almadmuuma adduunyadii la dhaleecaynayey kama mid ah saas aawadeed baa xadiisku markaa uu sheegaya ilaa dikra allahi wamaa waalaahu caaliman aw mutacallima malcuunu maa fiiha waxa adduunyada ku suganna waa la dhaleeceeyey marka laga reebo wixii taacata ah wixii taaca ilaahay ugu sugan tahay ama xus ilaahay ah xuska ilaahayna taacaduu soo gudagelaya waa min baabi catfi alcaami cala alkhaas shay caamaa lagu cadfayaa shay khaasa lagu cadfayaa yacni dikrigiiba akhas ah yacni taacadiina waxay noqonaysaa acam wa caaliman aw mutacalliman malcuunun maa fiiha maadaama la yidhi wa caaliman aw mutacallimanna waa laga reebay ciddii markaa dikriga ilaahay la imanaysana waxaa laga fahmayaa iyadana in laga reebaayo oo markii la yidhi ilaa dikr allaahi wamaa waalaah waxaa laga fahmayaa cidda taacada ku sugan iyo cidda dikriga ku sugan iyaguna inay mustasnan ka yihiin sida markaa camalka ay samaynayaan ba looga reebay iyaguna waa ka reeban yihiin haddaa caaliman wa mutacalliman maxaa loo sheegay fadliga cilmigu leeyahay la baraarujinaya fadliga cilmigu leeyahay ayaa la baraarujinaya hadduu ruuxu barashadiisa ku jiro iyo hadduu markaa yacni markaa bartay oo uu camalkiisa iyo tacliimtiisa ku jira lafteedaba caalimka la ammaanayaana wuxuu noqonayaa waa caalim yacni markaa cilmigii ilaahay dartii u bartay waana yar arkaay imaqlaay u baran inuu markaa qasad xunna aan ka lahayn oo kale sida inuu marka waxa weeye markaa dadka ku xidhxidho ama wax la mid ah ama kula doodo ama mansib iyo ujeeddo adduunye uu ku helo ama marka waxyaalahaasoo kale marka ayna ku jirin liajli illah ubu u barta liajli illaah ayuu cilmiga u bartay cilmigiina waa ku camalfalo waa ku dhaqma ila wuxuu noqonayaa haddii aanu cilmigii ku dhaqmin oo ku camalfalin oo waajibaadkii uu dayacayo oo dembiyadii iska dhumbanayo o iska dhexgelayo wuxuu noqonayaa markaa xujuu ku noqonayaaba cilmigii walqur'aanu xujatun laka aw calayk qur'aanku xujatun laka xujuu kuu yahay oo adigu kuu doodaya aw calayka ama adigu xujo kugu yaho kula doodayaa oo kugu buuxinayaa oo kula dacwinaya labadaa mid ahaan buu noqonaya mutacallimkuna waa ki cilmiga baranaayo ma ilaahay dartii u baranaayo dee hadduu mar waxa weeyaan doonaayo cilmigaas inuu barto liajli illaah u barto oo noqdo caaliman billaahi wa biamri illaah allah mid marka waxawan yani caalim ku ahoo allah yaqaana oo tawxiidkii iyo ictiqaadkii iyo markaysa markaa caalim ku ah caaliman biamri illaah axkaamtii ilaahayna yani markaa caalim ku ah ila cilmigu wuxuu u qaybsamaa cilmun billahi wa cilmun biamri illah cilmun billah waa ictiqaadkii saxda ahaa cilmun billaah wey waa tawxiidkii inuu markaa u cilmi leey cilmun biamri illahna waxaa loo jeeda axkaamtii sharciga ahayd ayuu markaa cilmi u leeyey ya axkaamtii sharciga ahayd buu cilmi u leeyey waa amarka ilaahay waxaa loo jeedaa alaxkaamu asharciya awaamirtii iyo nawaahidii iyo waxa la laga tilmaamay marka waxaa soo gelaya cibaadaadka iyo mucaamalaadka iyo aadaabta iyo ashyaada noocaasa inuu u cilmileeyaha soo gelaysa marka hadduu doonaayo inuu markaysagaa sidaa noqdo inuu liajli illahna cilmigaa u barto xataa haddaanu gaadhin darajadii culammada aanu gaadhin niyadiisaa loo qaadayo wa inama likulli imri'in maa nawaa qof walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo ayaa u sugnaaday marka adduunyada la dhaleecaynaya calaa kulli xaal waa wixii aan aakhiro yacni marka ku shaqo lahayn ayay ku saabsantay xadiidka kun iyo saddex boqol iyo saddex iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo afar wa can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man kharaja fii talabi alcilmi ku kastoo baxa oo doonista uu cilmiga doonaayo u baxa fahuwa fii sabiili illaah yacnii ilaahay waddadiisa ayuu ku sugan yihi fahuwa fii sabiili illaah ilaahay wadadiisa fii sabiili taacatihi ayuu ku sugan yahay xataa yarjaca ilaa uu soo noqdo rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi sheekh albani waa daciifinaya xadiiska sanadkiisa waxa uu tilmaamaya xadiisku inuu daciif yahay ayuu sheegaya culamo kalena waa daciifiyeen culamo kalena waa daciifiyeen axaadiista saxiixa baa inaga filan ee cilmiga dalabkiisa fadliga uu leeyahay tilmaamaysa hadduu asixi lahaa wuxuu tilmaamayaa ruuxa talabulcilmi u baxaa inuu ka dhigan yahay ruux jihaad ku sugan oo kale ilaa uu soo noqdo yacni fadligaa inuu yeelanayo oo fii sabiili illah markay timaaddo waxaa loo fasiraa in laga tilmaamaayo jihaadka in laga tilmaamaayo jihaadka in looga jeedo waayo sabiilullah haddii la itlaaqo jihaadkay ku dhacdaa jihaadka ayay ku dhacdaa in macno kale looga jeedo waxay u baahan tahay qariino ayay u baahan tahay oo cilmigu xagguu ka shabahayaa doonista cilmiga la doonayaa xagguu ka shabahayaa jihaadka wuxuu markaa ka shabahayaa dee dhibaata ayuu markaysagaa leeyahay talabulcilmi ruuxa hadduu u baxay oo u rixlaystay waxaa laga yaabaa inuu u gaajoodo u haraado u rafaado u tabcaano oo qurbo iyo markaysagaa dhul uu qariib ku yahay u tago oo dhibaatooyin ay la kulmaan marka waxaa yacni dhibaatadaa inuu ugu bareero oo naftii ku xambaaro oo ku kellifo oo ugu sabro ya yacni waxa weeye cilmigana ka qayb qaadanayo diinka nasrigiisa iyo marka gargaarka loo gargaarayo ile cilmiga diinka lagu daafacaya oo bidacii lagu radinaya oo dalaalaadkii lagu radinaya oo dadka shirkigii looga digaya oo khayrkii lagu amraya oo xumaantii lagu reebaya oo waxaweeye marka axkaamtii loogu saxaya xalaashii xaaraantii loogu kala caddaynaya markaa dee nasrigii diinkiina waa ku jiraa markaa saasuu shabah ugu leeyahy xadiidka kun iyo saddex boqol iyo afariyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo shan wa can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaal lan yashbaca mu'minu min khayrin xataa yakuuna muntahaahu ljanna waxaa rasuulka laga sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi lan yashbaca mu'minun kama dhergo muumin min khayrin khayr kama dhergo xataa yakuuna muntahaahu ilaa uu ka noqonayo meeshu ku dhammaadaa aljannata jannada u noqonayso rawaahu tirmidi o xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasan ah sheekh albani iyo culamo kaleba waa daciifiyeen oo waxay dhahan xadiisku waa daciif waa min dariiqi daraaj can abi abilhaytham waana la daciifiya dariiqaa wixii lagu soo wariyo saas aawadee xadiisku waa daciif laakiin xadiis baa soo arooray tilmaamaya laba mamani ma dhergaan laba mamani ma dhergaan yacnii taalibu markaa cilmin iyo taalibu maal kii xoolo doonayaa xoolaha kama dhergo kii waxa weeye cilmi doonayaana cilmiga kama dhergo xadiiska caynkaasoo culamada qaarkood taxsiiniyeen baa jira marka inkastoo farqi u yaro dhexeeyo yacni waxa weyaan haddana macno ahaan waa ku soo yaro dhowye haakada marka cilmiga calaa kulli xaal iyo khayrka iyo diinka yani lagama dhergo hadday camalkiisa tahay iyo hadday barashadiisa tahay wejiga laga daliishanayna waxay tahay min khayrin cilmigii maadaama uu khayr yahay khayrkaasuu soo gudagelaya camalkii khayrkaas siaan looga dhergayn ayaa cilmigii marka waxa weeye wanaagsanaana aan laga dhergayn laakiin xadiiska sanadkiisu waa daciif halka aynuugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk